nabiyina mxamedi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin kitaabu nikaaxi wamaa yatacallaqu bihi min alaxkaami walqadaaya kitaabu nikaaxi nikaax ayuu kitaab yahay iyo wamaa waxa yatacallaqu ku xihan bihi nikaaxa min alaxkaami axkaam xal ay tahay waxyaabaha ku xidhan iyo walqadaaya arrimo annikaaxu nikaaxa mustaxabun waa la sunneeyey liman qof ayaa loo sunneeyey yaxtaaju u baahan ilayhi nikaaxa u baahan yacni nikaaxa asal ahaan waa sunna rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo rusushii alle uu soo dirayay dhammaan waa sunna isku waafaqsanaayeen oo diimaha mutafaqa lagu yahay ayuu nikaaxa ka mid yahay qaabkaas ee tanaasulkana wuxuu ku suuroobayay oo keli ah min aadam laga soo bilaabo ilaa nebiyina maxamed calayhi salaatu wasalaam ee qaabkaa nikaaxa oo keli ayaa fasaxnaa qaab kale ma fasaxnayn ka nikaaxaasi axkaamu lkhamsa geli karayaayo waajib buu noqon karayaa yacni caarid iyo wax ku yimid ayaa waajibka dhigi karaa sunnuu noqon karayaa xaaraam inuu noqdaa suurowdaayo qofka inuu wax guursadaa ay xaaraam ka noqoto waxaa dhici kartaa inuu karaahan yahay inuu axkaamtaasaa geli karta marka qofka u baahan uhbadiina heli karo ixtiyaajaduna ayan gaarsiisnayn inuu zina ku dhaco oo waa iskaga baahan yahay laakiin waa iska caadi uhubadiina wuu heli karaa waxa deen uu ku mashquulsan yahoo kalena ma jiro muhimah qofka inuu guursado ayaa u wanaagsan sida fiican waayo ummadda badinteeda iyo naftiisa iyo qofka kale uu icfaaf ku samaynaya iyo arrimahaasaa ku xiran annikaaxu mustaxabun waa la sunneeyey liman qof ayaa loo sunneeyey yaxtaaju u baahan ilayhi nikaaxa u baahan wayajuusu waxaa bannaan lilxuri ninkii xurta ahaa an yajmaca inuu kulmiyo bayna arbaci xaraa'ira afar gabdhoodoo xore inuu kulmiyaa u bannaan ninka xor weeye afar gabdhoodoo xore waa guursan karaya walilcabdi addoonkii waxaa u bannaan bayna thnayni laba gabdhood inuu guursado kama badin karo walaa yankixu ma guursanayo alxuru ninkii xorta ahaa amatan gabadh addoone ma guursan karayo ilaa bishartayni laba sharti inuu ku guursado mooye cadamu sadaaqi lxurati gabal xura ah meherkeeda inuu waayo iyo wa khawfulcanati zina uu ka cabsado yacnii ninka asagoo xor ah gabar addoon inuu guursado uma bannaana sababkana waxa weeye gabar addoon haddii aad guursato ciyaalkaada addoommay noqonayaan oo ciyaalku xagga hooyada ayay ku raacayaan xornimada iyo addoonnimada marka ciyaalku si ayaan addoommo u noqonin inaad guursataa ma banaana nikaaxuna asixi maayo ilaa shuruud gaar ahaaneed in la helo muuye saddex shardi buu qur'aan ka sheegay musanifkan labuu sheegay laakiin saddex shardi wey saddexdaa shardi labadan shardi ee musanifka uu sheego oo ah qofka gabar xorraa inuu waayo iyo shardiga labaad oo ah zine inuu ka baqo shardiga saddexaad waxa weeyaan gabadha addoontaha ee uu guursanaya waa inay mu'mina tahay gabadh addoonnimo iyo kitaabinimo isku darsatay ma guursan karayo ee gabadha addoonta ee aad guursanay lafteeda ee nikaaxeeda uu kaa asaxayo waa inay gabar mu'minada tahay addoonba ha ahaatee qur-aanka ayaa shardigaa ku daray markaa saddexdaa shardi ayaa loo shardinaya maalin hora habeen horaan taxriifinne marka inay garanayaan umalayn hadda qolyahan ayan u <laughs> ya oo u qolyahan see la yeelahay mar walba haddii la tacriifiyo wareena imaan waa yahay <clears throat> wa nadaru rajuli ninka fiiradiisa ilalmar'ati haweeney uu fiiriyaa calaa sabcati adrubin toddoba qayb weeye yacnii gabadh bani aadama inaad fiiriso toddoba qayb bay u qaybsan gabadhaa inay maxram kuu tahay inay xaas kuu tahay inay ajnabi kaa tahay inay daruuro iyo dani kugu khasabtay keentay fiirada in nikaax iyo guur uu keenay arrimo noocaasuu rabaa inuu tiriyo wanadaru rajuli ninka fiiradiisa ilalmar'ati haweenay uu fiiriya calaa sabcati adrubin toddoba qayb wey axaduhaa toddobada qayb mid ka mid ah nadaruhu ninka fiiradiisi weeye ilaa ajnabiyatin gabar ajnabiya uu fiiriyo ligayri xaajatin dalla-aanna uu u fiiriyo isagoon waxba danka lahayn ayuu iska fiiriyayoo fiiradaasi ayuu isaga taladudayaa ku raaxaysanaya fagayru jaa'izin mid bannaan maaha kaasi xaaraam weeyaan oo binasi lkitaabi ayay xaaraam ku tahayo inuu fiiriyaa isagoon dan ka lahayn gabadh ajnabiye ah xaaraam wey gabadha lafteeda ninka inay fiiriso iyadoon dan ka lahayn xaaraam weeyiduna waani ka labaad nadaruhu ninka fiiradiisii weeye ilaa zawjatihi xaaskiisii uu fiiro islaantiisii aw amatihi ama addoonto asaga lahaa islamarkaana nin kale uusan u gurinine uu addoon ah fayajuusu waxaa bannaan an yandura inuu fiiriyo ilaa maa cadal farja farjiga waxaa ka soo haray minhu maa gabadhuu qabay iyo addoonta labadaba yacni xaaskiisa inuu fiiriyo ama addoontiisa inuu fiiriya waa u bannaan tahay musanifka wuxuu leeyahay maa cadal farja laakiin daliil male taas hadalfarji wuu fiirin karaa meel kastuu fiirin karaya kelia sideedaba ninka xaaskiisa waxaa ka kaxaaramay laba arimood oo kelia labada arimood waxa weeyaan gadaal inuu uga galmoodo iyo dubulka xaaraam wey arrinka iyadoo dee dii qabta inuu u galmoodana xaaraam weeyaan nifaas iyo xayd midkuu doonaa ha noqdo labada arrimood keliya xaaraamka ah waxaa kaloo idil jaa'is weeyaan waa u bannaan yahay waanii kan labaad nadaruhu eegidii weeye ilaa zawjatii u eego ow amatii addoontiisa u eego fayajuusu waa bannaan yahay an yandura inuu eego ilaa maa cadal farjiga waxaa ka soo haray minhumaa labadooda xaal u ka ahaday wahaaliu kan saddexaad nadaruhu ninka fiiradiisi weeye ilaa dawaati maxaarimihi maxaarimtiisa uu fiiriyo gabadhiisa iyo hooyadii iyo walaashii iyo qolada maxaarimta inuu eego ow amatihi ama addoontiisii inuu eego almusawajati nin kale loo guuriyey addoontiisu laakiin nin kale u guuriye inuu eego fayajuusu waxaa u bannaan ninkaasi fii maa cadaa waxaa ka soo haray maa bayna surati warukba xudunta iyo labada low waxa inta u dhexaysa wixii ka soo haray maxaarimtiisa inuu ka eego waa u bannaan tahay raabicu kan afraad nadaru eegma weeyaan liajli nikaaxi guur dartii uu eego gabadhan aad guursatiid buu isleeyahay hadday qanciso inuu guursadu ku talagelsan yahay yacnii iska fiir uun ma aha waa inaad go'aansataa gabadha haddii ay ku qanciso inaad guursato haddayan ku qancinina aad ka tagto marka go'aanka ruuxa haddii uu qaato gabadhii inuu fiiriyo xaggee ka eegayaa waraabicu annadaru eegma weeyaan liajli nikaaxi guur dartii u eego fayajuusu waxaa u bannaan inuu ka eego ila alwajhi wejiga iyo walkafayni labada kaf yacni calaa madhab imaam shaafici weeyaanoo wejiga iyo labadan intaa hore gacmaha intaasuu ka eegaya wejigana quruxda ayaa lagu garani kafeenkana waxaa la garanayaa dee nucuumada macnaha jir buuran inay leedahay iyo inay eh, qallafsan tahay iyo waxaasaan lagu kala garanay saas taabasho warkeed ma oh, oh. waad fiirini bas ya fiiro ba wax lagu garta <laughs> meel taabasho arrintu gaadha waa foolxumaatay oo saan aad u taataabo bal <laughs> waxaas wax jira maaha marka qoolkan uu leeyahay wejiga iyo labada kaf keliyaad ka eegi qowl daliille ma aha waayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ninkii gabadha guursanayey soo fiiri buu yidhi meel hebelka fiiri ma uusan dhihin keliya waxaa muhimah inta gabadha aad kaga qanci karto inaad eegto intaasina dee ayan ku jirin cawrada iyo meelaha dee khatarta ayan ku jirin wejiga iyo labada gacmood iyo lugaha meel haddii ay ka yarfeedan yihiin iyo luqunta iyo meelun haddii ay suuroobi karto inuu ka eego laakiin wejiga iyo kafeenka oo keliya in lagu xadidaa nas male taabashana warkeeda ma jiraan wanailtaabana kulaha wlkhaamisu ka shanaad annadaru eegmo weeyaan lilmudaawaati daweyn loo eego yacnii gabadhii ajnabiga ahayd jirkeeda inaad u eegto daweyn aad daweynayso fayajuusu waa bannaan yahay fiiradaasi ilalmawaadici meele inuu ka fiiriyo allatii mawaadicdii yaxtaaju ugu baahan yahay ilayhaa daweynteeda ugu baahan yahay yacnii gabadhani dhakhtar weeyaanu inuu daweeyo ayuu ugu baahday inuu u fiiriyo ee meel kasta oo uu ka dawaynayo oo xaajadu ay keentay inuu eego inuu ka eegaa u bannaan xataa farjigana allah ka dhigo laakiin mawdica uu ka dawaynayo ee uu u baahan yahay inuu daweeyo mooye mawaadic kale inuu ka eega ma aha inta xaajada kale inuu eegaa la rabaa waayo sideeda waxaa la yidhi adaruuratu tuqadaru biqadariha daruuraa keentay ninkaani in loo banneeyo gabadhan inuu eego daruurada inteeda lama dhaafiyo inta uun lagu koobi karo inaad wax ku dartaa lama ogola xataa waxaa la yidhaahdaa nin hadduu laa qadar allah nin ayaa islaam ka zinaysanaya hadduuba ku dhacay oo zinaysanayo jirkeeda inuu eego ma bannaano yani zinuwa samaynaya maca daalika jirkeeda inuu eego ma bannaano waayo ficligan uu samaynayo jirka kale uma banaynayo ila jirka kale inuu eego xaaraan buu ahaaye annadaru eegmo weeye lilmudaawaati daweyn darteeda bishari mudaawaat marka uu eegayo gabadh muminadahoo daweyni kartaoo ku filan dhakhtarkaas waxa uu qabanayo qaban karto waa inaan la helin iyadoo la heli karo gabadh daweynayso daweyn karto saan umulisoo fiicanoo gabdhihii ka umulin kartaa la helaya ha nin umulisa in loo raadiyo umuliyoah in loo raadiyo xaaraam wey wax la ogolyahayna maaha shaqadaa ninka uu qabanaye gabadha uu u fiirinayo gabadh qaban kartaa waa inaan la heli karin waa in la waayaa markaa weeye marka ay bannaan tahay wasaadisu ka lixaad annadaru eegmo weeye lishahaadati markhaati kac uu eego aw lilmucaamalati ama mucaamalo uu eego ee gabadhaan inaad ku markhaati kacdaad rabtaa miaal qofbaabay deen ka qaadanhaysa annagii suuratlbaqara kusoo badnay qofka hadduu deyn qaadanayo in la markhaati geliyaa fiican ee gabadhaan inaad hadhow ku markhaati kacdaa dooni de waa inaad wejiga ka egto ilaa bini aadamka wejiga wey meesha laga garto garashaana la doonayaayo hadhow haddii ay dacwo arrinta noqoteed ku markhaati kacayso jusga aad ka garan karto wejiga weeyaane wejiga waa inaad ka eegtaa waxaa lamida ah mucaamala adayba wax kaa iibsanhaysa waxbaad kala iibsanaysaan ama waxbaad kala deensanaysaan wax markhaatiya ah iyo waxaasi maaha laakiin waad mucaamaloonaysaa wejiga inaad ka eegto weya marka intaasaa ka bannaan wasaadisu an eegmo weeye lishahaadati markhaati kac loo eego aw lilmucaamalati ama mucaamalo loo eego fayajuusu waxaa bannaan an nadaru eegma ilalwajhi wejiga la eego khaasatan oo keli ah ilaa qofka in la gartaa la doonayaa garashadana wejigaa ku filan wasaabicu daymada toddobaad ee u dambayso an nadaru eegma weeye ilaalmmati islaan addoonay uu eego cinda btiyaacihaa iibsigeeda agteeda hee gabarh addoonaa suuqa la keena inaad iibsataa rabtaa kaa inteed ka eegi gabadhaasi fayajuusu waxaa bannaan ila lmawaadici meele inuu ka eego allatii meelihii yaxtaaju u baahan yahay ilaa taqliibihaa gedgedinteeda yacni meelaha inuu ka hubsado u baahanyo dhan ayuu ka eegi karaya oo gabadhaasi markuu iibsanayo meelaha iibkeeda hadhow dhibaato ku keeni kara ama ceeb noqon kara dhan waa ka eegi karaya laakiin dharku ka furaya iyo waxaa ma jiraan korunbuu ka eegaya waka taabashana ma jiro siduu ninkaas sheegay faslun walaa yasixu asixi maayo caqdu nikaaxi nikaax guntankii asixi maayo ilaa biweliyin weli iyo washaahiday cadlin laba markhaatiyoo caadiliin a ah mooye yacnii nikaax guntamayaa ma jiro nikaax asaxayaana ma jiro ilaa laba sharti in la helo mooye labadaa shardi shardi waxa weeye gabadha weligeedii waa inuu nikaaxayo oo cidda nikaaxi weligii waa inay tahay weliga cidaan ahayn waa nikaaxayna haddii uu yidhahdo nikaaxaasi asixi maayo waa kow shardiga labaad laba qof oo markhaati waa in la hela weliba laba nin oo markhaati oo caadiliin waa in la hela labadaa shari mid haddii uu dhinaado nikaaxaasi asixi maayo baailna weeye waka labada nin iyo weliga mid walba shuruud buuleya isagaba soo wada walaa yasixu asixi maayo caqdu nikaaxi nikaax guntankii asixi maayo ilaa biweliyin weli inuu ku asixo mooye iyo washaahiday cadlin laba markhaati oo caadiliin ah weliyaa la yidhaahdaa musanifkaa keeni doonoo soo wada insha allahu tacaala weli la'aanna waxbaa ansixi maayo qudbasiradiia meesha ku dhammaatay ee garo wayaftaqiru alweliyu weligii wuxuu u baahani iyo washaahidaani labadii markhaatiga waxay u baahanayaan ilaa siti sharaa'ida lix sharti weliga iyo labada markhaati mid walba lix sharti ayaa loo shartiyay alislaamu islaannimu kaafir weli ma noqon karayo walbuluuqu qaangaar canug yar weli ma noqon karayo waalcaqlu caqli majnuun weli ma noqon karayo shaahidna waa lamide waalxuriyatu xornimo adoon weli ma noqon karayo wadukuuratu ninnimo islaan weli ma noqon karto nikaaxana shaahidka ma noqon karto waalcadaalatu caadilnimo waxa faasiq waa inuusan ahayn caadil waa inuu yahay ilaa annahu shaniga wuxuu yahay laa yaftaqiru u baahan maayo nikaaxul adimiyati islaamtii gaasha ahayd dimi dimi waxaa la yidhaahdaa qolo gaala iyo waxay ku dhex nool yihiin dhulka muslimiinta xukunka muslimiinta camimaya muslimiinta iskala nool yihiin deegaan ahaanba bay ku yihiinoo meel uma socdaan halkaasay deegaan ku yihiin qoladaasaa dimiyiin la yidhaahdaa qoladaas dee haddii gaala isla yihiin somaa asaga iyo gabadhiisiba islaamnimo loo shardin maayo kaa gabadhiisa asagaa nikaaxaya macnaha sidaa ayuu ujeedaa walaa yaftaqiru uba ilaa anahu laa yaftaqiru u baahan maayo nikaaxu dimiyati gabadhii gaasha ahayd nikaaxeeda ilaa islaamilweliyi weliga islaamnimadiisa u baahan mayso walaa nikaaxulamati gabadhii adoonta ahayd nikaaxeedana u baahan maayo ilaa cadaalati sayidi ilaa sayidkaa nikaaxayaa iyo sayidku caadilnima waxba shari maaha marka wawlalwulaati alabu yaa weli noqonayaayoo gabadhan nikaaxaya weliga in si fiican loo fahmaa fiican weli waxa weeyaan gabadha cidda ay ku abtirsani weli bay u noqotaa aabbaha iyo awowga iyo awowgiisa waka waxaa kaloo weli u noqonayaa xawaashi qolada la yidhaahdo walaalaheeda adeeradeeda ilmo adeeradeeda qoladaasina waxay noqonayaan weli muctiq haddii addoonnimo ay soo martay ninkii xoreeyeyna weli waa noqon karaya intaa haddii la waayo waxaa weli noqonayaa xaakimka islaamka qaadiga muslimiinta ayaa weli noqonaya yacni waa kala horreeyaan asagaaba soo wadaaye aabba keli un ma aha weliga aabba haddii la helo cid kale weli noqon mayso aabba haddii la waayo xoreeye haddii uu joogo ninkaasaa nikaaxaya haddii la waayo qaadiga muslimiinta marka ayuu nikaaxaya laakiin wadaad un meel laga soo waday kaale adaa weli ah wax jira maaha waa ulalwulaati weliyaalaha kuwa kan ugu xaqnimo badan oo welinimada ugu horeeyo allaabuu aabba wey uma ljaddu awow ayaa ku xiga abulabi aabbaha aabihiia yacnii abulabi wuxuu u leeyahay awowga hooyada dhali weli maaha isagu oo gabadha weli uma noqonaya awowga aabaha dhali way kan weliga noqonaya uma aljaddu awow ayaa weli noqonaya abulabi aabbaha aabihiia uma alahu walaal ayaa weli noqonaya oo lilabi walumi hooye iyo aabba ugu walaal ah gabadha walaalkeedii la dhashay aabba iyo hooya walaal ugu ah waa markii la waaye aabba iyo awow iyo qoladaas uma alaahu walaal ayaa ku xiga oo lil abi aabba keli ugu walaala aabbihii la hooya la aabbaha markii la waayo uma ibnulakhi walaalka wiilkii ayaa ku xigaa lil abi walummi aabba iyo hooye ugu walaala wiilka eeddada u ahay uma ibnulakhi walaalka wiilkii ayaa ku xigaa lilabi abi aabba keli ugu walaala uma alcamu adeer ayaa ku xiga uma ibnuhu adeerka wiilkiisaa ku sii xiga calaa haada tartiibi tartiibka aan soo marnay yacnii adeerka aabbaha isku hooye isku aabbaha ay yihiin iyo adeerka isku aabbaha keli ay yihiin iyo wiilka adeerka uu dhalay oo adeerkuna aabbaha isisooyey isku aabba yihiin iyo kana isku aabbaha keli ay ahayn tartiibkaasu jeedaa calaa hada tartiib faidaa cudimat haddii la waayo alcasabaatu casabooyinkaa ah haddii la waayo qoladaas haddii la waayo falmawlaa sayidkii ayaa nikaaxaya oo weli noqonaya almuctiqu ee xoreeyey haddii gabadha addoonnimo ay soo martay haddii kaana la waayo uma casabaatuhu kaa qoladii dhaxlaysa ayaa nikaaxi oo kii xoreeya laftiisama noole wiilashiisaa nool kuwaasaa nikaaxaya kuwaana haddii la waayo ama gabadho addoonnimaba ma ayaan soo marin uma alxaakimu xaakimka ayaa nikaaxaya xaakimkana waxaa la yidhaahdaa muslimiinta ninka madaxweynaha u ah, xaakim waa la yidhaahdaa qaadigana xaakim waa la yidhaahdaa labadaba waa nikaaxi karayaa muslimiinta ninka madaxweynaha u ah ayaa sideedaba walaayadaas asal ahaan iskale waayo walaaye caan buu leeyahay qofkuu naaib ka dhige qaadi uu ka dhige booskiisa uu joojiyana uu nikaaxi kara qaadi in la sameeyo iyo naaibkaana waxa u horreeyey cumar bin khadaab radi allahu canhu oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo abibakar qudaad gaar ahaaneed ma ayan lahayn qolo gaar ahaaneed oo qudaad la yidhahdo dadka kale xukumayay oo ayagu naaib ka ahaa ma jirin ee cumar bin khadaab ayaa u horreeyey waxa qudaad sameeyo iyo nuwaab waxaana xaakim waagii hore loo aqooni jira de ninka ulil amarka ahee muslimiintao dhan xukumayo ninkuu naaib ka dhigay arrinka u wakaashayna qaadigii weeyaane asna waa ninkaaxi karaya walaa yajuusu ma banaana an yusarixa inuu caddeeyo bikhidbati muctadatin islaan cidda tirsani doonitaankeeda inuu caddeeyo ma banaano wayajuusu waxaa bannaan an yucarida lahaa inuu u sarbeebo wayankixaha uu guursado bacda inqidaai ciddatiha ciddadeeda marka ay dhammaato islaan cidda ku jirto ciddadaas ciddatu wafaatin iyo ciddatu alaaqin midkay doontaa ha noqoto bishardi ciddatu alaaqin haddii ay tahay alaaqa waa inuu ba'i yahay yani alaaq rajci aho ninka uu kusoo noqon karo ninkii furay waa inuusan ahayn amaa alaaq rajciga haddii uu yahay agteeda inaad marta laba ogola yani ilaa ciddada ay ka baxdo ay islaamtaa furmato ma shukaansi karti ee alaaqu marka uu baa'in yahay ee saddexdii inta loo dhameeyey ku noqosho ayaan lahayn ama ciddada ay ku jirtaa ciddatu wafaatin ay tahay ee ninka uu ka dhintay islaamtu inaad shukaansato si toosi ma banaano oo aa tiraado islaan yahay ma isguursanaa ciddada marka ay dhammaato ma banaano laakiin sarbeeb ayaa banaan inuu yidhaahdo ha gabar fiican baa tahay adiga bal markaa ciddada dhammaato aan iska warhayno ruba raadimin fiiki buu yidhaahdaa minhaaj aad nin jecel badanaa waxaasoo kale inuu yidhaahdo iyo ma yajidu miluki adoo kale ayaa heli karaa iyo waxaasi waa u banaan yahay laakiin aad toos inuu u yidhahdo isguursano ma xaaraam waay lama ogolo wey waka walaa taczimuu cuqdaa nikaaxi xataa yabluqa kitaabu ajala yani waxay ahayd falaa junaaxa calaykum fima caradtum bihi min khibati nisaai o aknantum fii anfusikum haddaad naftaada ku qarisood istiraahdo islaanta markay ciddada ka baxdo yaan lagaaga hormarin haddaad istiraahdo iyo maaha aad u sarbeebtee tiraahdo islaan yahay haddee maaragta ballaan iska warqabno arrinkaa dhib ma le laakiin inaad si toos walaakin laa tuwaaciduhuna sirran nikaaxa kula ballamina oo aa isguursanaynaa ogow may may lama ogola walaa yajuuzu ma banaana an yusarixa inuu caddeeyo bikhidbati muctadatin islaan cidda ku jirta doonitaankeeda inuu caddeeyo toos u shukaansada ma banaano wayajuuzu waxaa banaan an yucarida inuu u sarbeebo lahaa gabadha inuu u sarbeebo waa u bannaantay oo wayankixaha markaa u guursado bacda inqidaa'i ciddatiha ciddadeeda dhammaanshaheeda kadib yani hadday heshiiyaan wey markaa u guursado wnisaau dumarka calaa darbayni laba qeyb weeye dumarka la guursanaya waa laba qeyb ayibaatin wa abkaaran ayibaatin gabdha ee islama garooba oo horay rag usoo maray iyo wa abkaarin kuwa bikaarooyin oo horay aan loo guursanin oo gabdha ah falbikru gabadha bikaarada ah yajuusu waxaa u bannaan lilabi aabbaha iyo waljaddi awowga waxaa u bannaan ijbaaruhaa ku khasbideeda cala nikaaxi nikaax ay ku khasbaan waطayibu laa yajuuzu tazwiijuha yani wuxuu leeyahay gabadha haddayan guur hore soo marin waxaa bannaan aabbaha iyo awowga labadaa keli ah cid kale uma bannaan aabbaha iyo awowga waxa u bannaan inay gabadha iska guuriyaan ayagoon u sheegin oo muxuu ahaa gabadhii nin nin ka soo doonay ay yidhahdaan bessomaa gabadhii waa kugu nikaaxayba khalaas gabadhiina warkama haysto arrinkaasi waa bannaan yahay hal waa la isku waafaqsan yahay gabadhu hadday yar tahay ee ayan baaluqin inuu nikaaxi karo aabbaha iyo awowga isagoon waxba u sheegin inuu nikaaxi karo taa mutafaq weeye dhibaatana kama jirto waana siduu rasuulka calayhi salaatu wasalaam laftiisa caaisha ku guursaday waa yahay amaa gabadhu hadday weynaato baaliqo tahay isla markaana guur hore ayan soo marin ijbaarkan iyadoo aan lala tashanin aabbaha iyo awowga inay iska nikaaxaan arrinkaa inuu bannaan yahay madhabka imaamu shaafici sidaa ayuu leeyahay laakiin bacdu lmadaahib waxay leeyihiin may mar walba gabadhu waa in la weydiiyaa idan mar hadday weyn tahay oo khiyaar ay leedahay idan waa in la weydiiyaa oo eh, muxuu ahaa idankeedana wuxuu noqon karaa xataa hadday iska aabuso sida rasuulkaba uu caddeeyey calayhi salaatu wasalaam haddii ba hebel baa kusoo doonay ma kuu guuriyaa inta aad iska aamusto khalaas fasax waay way ogolaatay horaa laga guurinaya laakiin inuu layska ishbaaro arrinkaasi waxaad moodaa inuu xoogaa ku jiro hadday mar weyn tahay wnisaau calaa darbayni ayibaati waabkaar falbikru yajuuzu waxaa bannaan lilabi aabbaha iyo waljaddi awowga waxaa u bannaan ijbaaruhaa inay ku ijbaaraan inay ku khasbaan cala nikaaxi nikaax inay ku khasbaan watayibu gabadhii garoobta ahayd laa yajuusu ma bannaana taswiijuhaa guurinteeda ilaa bacda buluuqihaa marka ay qaangaarto iyo waidnihaa marka ay fasaxdo mooye yani gabadhu hadday yar tahay waa inay qaangaartay iyadoo qaangaarin lamaba guurin karo haddii ay garoob tahay haddii muxuu ahay qaangaartay lafteeda waa inay iyadu idan weliba qowl waa inay idanta si toose waa inay u fasaxdaay oo ay tiraahdaa ninkaas makuu guuriyahaa ii guuri waa inay tiraahdaa hataa aamus iyo waxaa kuma filla iyadu faslun wlmuxaramaatu kuwa la xarimay binasi nas lagu xarimay arbaca casharata afar iyo toban wey yani waxaa jira haween guurkooda uu xaaraamkaa yahay oo inaad guursataa ayan banaanayn haweenkaa sida suuratunisaba aan ku soo marnay haweenkaa nikaaxooda uu xaaraamta kaa yahay waxay u qaybsamayaan laba qayb labadaa qayb waxa weeyaan qayb nikaaxooda abadiyan buu xaaraamkaaga yahay weligaa ma guursan karto qaybna nikaaxooda mucallaq weeye meel buu ku xihan yahay oo meeshaasi haddii ay dhammaato waa guursan kartaa miaal islaanta aada qabto islaantii la dhalatay ama eedada u ahay ama habaryarta u ahay nikaaxeeda xaaraan buu ka ma guursan kartid laakiin tan inta aad qabto ayaadan guursan karin tan haddii ay kaa dhimato ama aada furto walaasheeda waad guursan karta eedadeeda habaryarteeda nikaaxaasi arrin buu ku xihan yahay iyo nikaax xaaraamnimadiisa mu'abad ay tahay sida dee hooyada iyo walaasha iyo gabadha dhashe iyo qoladaasi hee nikaaxooda mu'abad wey waxaa lamid ah islaanta ku nuujisay iyo eh, gabadha nuujin walaalkugu ah iyo sodohdaada iyo qolyahaasi nikaaxooda muabad buu xaaraam kaaga yahay marka arrimahaasuna waa inuu tiriyo wlmuxaramaatu kuwa la xarimay binasi nas lagu xarimay arbaca casharata afar iyo toban wey sabcun toddoba binasabi nasab ayaa lagu xarimay suuratu nisfu rabbi ku tiriyey wahunna toddobadaasi alummu hooyo wey wain calad haba sarrayso wain calad wuxuu ujeedaa hooyadaa kow hooyadii sii dhashay tii sii dhashay weligaaba wad ilaa umunaaxaawa laga gaaro aabbaha hooyadii lafteeda awowgaa hooyadii waxay islaan oo dhankaa ka yimaadoo dhanba wayna calad waay walbintu gabadhii ayaa xaaraama wain safalad haba hoosays walbintu waxaa soo gelaya gabadhii adigu aad toos u dhashay iyo cid aad dhashay gabadh ay sii dhashay ama gabadh ay sii dhaleen ilaa qiyaami saaca yacni wiilkaaga gabadhuu dhalay wiilkiisa gabadhuu dhalay wiilkiisa kale gabadhuu dhalay gabadhaada gabadhii ay dhashay gabadheeda kale gabadhii ay sii dhashay ilaa qiyaama saaca nabiyullaahi aadam hadduu maanta noolaan lahaa hal gabar uu guursado adduunyada ma joogte waayo haweenoo idil gabdhihiisay ahaayeen <laughs> saa wadadhal nabi nuux laftii waa lamid waayahay wain safalad sida ayuu ujeedaa walukhtu walaashaada iyo walcamatu eedadaada walaasha iyo eedada iyaguna xaaraan bay kaa yihiin walkhaalatu habaryarta wa bintulakhi walaalkaa gabadhuu dhalay adeerkaad u ahayd wa bintulukti walaashaa gabadhii ay dhashay oo abtigaadu ahay waxaasoo idil xaaraan bay kaa yihiin qoladan abadnimada xaaraamta kaaga ah laftooda waxay u qaybsamayaan laba qayb qolo ayaga iyo waxay dhaleenba xaaraam kaa wada ah. iyo qolo ayaga keli xaaraam ka ahoo wixii ay dhaleen ay xalaal ku guursan karto eedada iyo habaryartaa ayagaa xaaraamka ah hee gabadhii ay dhaleen waad guursan kartaa eedadaa gabadhii ay dhashay horaad ka guursani habaryartaa gabadhii ay dhashay waa la mid laakiin ayaga unbaa xaaraamka ah amaa hooyada iyo gabadhii adi aad dhashay iyo qolyahan iyo gabadhii walaashaa ahayd iyo weligoodba ilaa qiyaami saaca inta ay wax sii dhalayaan oo idil xaaraan bay kaa tahayo ma guursan karaysid waka wanaani laba biridaaci nuugmay xaaraam ku yihin waa qur-aanka labaduu sheegay wanaani laba biridaaci nuugmay xaaraam ku yihiin alummu hooyo wey hooyadii almurdicatu nuujisay hooyadii canuga nuujisay iyo wlkhtu walaasha min aradaaci nugma kugu walaada yacnii hooyadii ku nuujisay adigoo laba sano aan dhamaysanin yay shan jeer hooye ku nuujisay hooyo aan ku dhalinoo shaqa kugu lahayn ayaa shan jeer ku nuujisay hooyadaasi hooyay ku noqotee ma guursan karaysa waxaa la mid ah hooyadaasi gabadhii ay dhashay walaasha waay gabar ay nuujisayna walaashaa waay oo gabar hadday nuujiso iyadu ayan dhalisay adigu kuu nuujisay iyaduna xaaraan bay ka noqon waa walaashaadoo wey tii ay dhashayna walaashaada wey qoladan nuugmada xaaraamta ku ah laftooda toddoba weeyaan oo toddobada nasabka xaaraam ku ah toddobadooda ayaa nuugmada xaaraam ku ah laakiin qur-aanku laba keliyuu ka sheegay wa arbacun afar bilmusaaharati xididnimay xaaraam ku yihiin afar haween waxay xaaraam ku noqonayaan xididnimo yacni guur dhankiisa guurkaasi wuxuu noqon karaa guur adigu aada samaysay ama guur aabbaha uu sameeyey aabbahada wax guursaday dee islaantu guursaday ee hooyada aan ahayn waa xaaraan bay kaa tahay hooyadaado kale wey guur bayna ku timid oo musaahara weeyaano nasab kuma ayan imaanin nuugmana kuma ayan imaanin wa arbacun afar bilmusaaharati xididnimo ayay xaaraam ku noqoni umu zawjati islaantaada hooyadeed waa soddohdaadi warabiibatu islaantaada gabadh ay dhashay oo adigu aadan adiga kuma ayan gabadhaadii maaha nin kale usoo dhashay iyadoo gabadh wadataad guursatay khalaas gabadhaasi xaaraamay kaa tahay idaa dakhala waa markuu u galmoodo bil ummi hooyada waxay gabadhaasi xaaraam noqonin hooyadeeda markaad ku dhaqantood reer ka dhiganto soddohdase waxay xaaraam noqoni gabadheeda markaad nikaaxsato nikaaxi qabiltu nikaaxaha ma tiri khalaas hooyadeeda xaaraamay kaa tahay markii haddaad furto hooyadii hooyay kuu noqotay agteedii ma mari karti amaa gabadha ay hooyada gabadha islaanta dhashay islaamtii marka lagugu nikaaxo haddaad horay ka furto gabadhii waa guursan kartaa haddaadba u galmoonin wakaa ah. warabiibatu rabibadii ayaa xaaraama idaa dakhala hadduu u galmoodo bilummi hooyada wa zawjat labi aabbaha xaaskiisii ayaa xaaraamka aabbaha ah. islaan u qabo hooyada aan ahayn dee waa hooyadaadoo kale iyaduna xaaraam bay kaa tahay guur bayna ku timi wa zawjat libni wiilkaaga islaantiisa wiilaad adigu dhashay wiilkuu sii dhalay iyo kuu sii dhalina waa la mid islaan uu qabo dee wiilkaadoo kale ayay la mid tahay gabadhaadii camal bay noqotay oo sodog u tahay xaaraan bay kaa tahay iyaduna ma guursan karaysi wa waaxidatun midna min jihati ljamci kulmin xaggeeda ayay xaaraam ku tahay waa qur-aanka hashii uu sheegay jamcu qur-aanka hal buu sheegay rasuulkana labuu ku daray hashaasi waxa weeye islaanta aad qabto walaasheeda rasuulkana wuxuu ku daray islaanta aad qabto eedadeeda iyo islaanta aad qabto habaryarteeda labadaasi ayaguna islaanta laba guursan karaysid wa waaxidatun midna min jihati ljamci kulmin jihadeeda ayay xaaraam ku tahay oo isuma keeni kartid oo nikaax kuma kulmin kartid wa hiya taasi ukhtu zawjati zawjada walaasheedii weeye walaa yujmacu la kulmin maayo bayna almar'ati haweeney iyo wa camatiha eedadeeda lama kulmin karo walaa bayna almar'ati haweenay iyo wa khaalatiha habaryarteedana lama kulmin karo oo haweenay iyo walaasheedoo kale ayay ka dhigan tahay iyaguna wayaxrumu waxaa xaaraama min aridaaci nuugma waxaa xaaraam ku ah maa waxa yaxrumu xaaraam ku ah min anasabi nasab xaaraam ku ah yacni qur-aanku labuu sheegay soo maahan shan kalaad ku dari toddoba ay noqonayaan toddobadii nasabka xaaraamta ku ahaa ayaa nuugmadana xaaraam ku ah waxaa kaloo xaaraama mulaacanadii gabadhii ninka ay lacaantameenoo intuu zina ku sheegay ayay lacaantameen khalaas waa kala furmayaan ayaguna xaaraam bay kala noqonayaan islaa nin qaba iyaduna xaaraam wey adoo xor ah gaban xora inay heli karoo gaban addoona inaad guursataa xaaraam weeye waxaasoo dhan suuratunisuu rabbi ku tiriyey subxaanahu wa tacaala wayaxrumu min aridaci maa yaxrumu min annas wa turaddu waa la celini almar'atu bikhamsati cuyuubin halkani wuxuu ka hadlayaa laba qofoo isqabay ayaa iyagoo iyadoo ayan isfurin oo ninkii xaaskiisa uusan furin ayaa waxa u bannaanaana inuu ka fasakdo sidoo kale islaantu ninkeeda inay ka fasaqataa banaanaana ceebo gaar ahaaneyd haddii ay timaado yani dhibaatooyin gaar ahaaneyd haddii ay timaado jire iyo waxyaabahaasi haddii ay yimaadaan inay kala fasaqdaanaa banaanaan fasaqa iyo furitaanku maxay kala yihiin waxay kala yihiin fasaqaa ka sahlano fasaqu marka aad kala fasaqataan haddana markiiba in laydinku isku nikaaxa waa suuroobi karta furitaan laakiin mar haddaad dee hadduu furitaanku rajci ahaana waad soo ceshan karta hadday dalaaqa uu dhammaadana nin dambe ilaa u guursado agteeda ma mari kartid markaa fasaqa ka sahlan fasaqaas asbaabta keenaysa qaar ka mida ma wada sheegaya qaar ka miduu sheegayaa waturaddu waa la celini almar'atu haweenaydii ayaa la iska celini waa laga fasaqani bikhamsati cuyuubin shan ceeb ayaa looga fasaqdaa biljunuuni waalli meesha tamatuc ayaa laga doonaya ruux waalahay tamatuc kama suuroobo islaantii waad guursatay waa waalatay ama waalli baad ku aragtay waxaa kuu banaa inaad ka fasakato tiraado bas reerkiina isaga kahaysta gabadhiida waljudaami cudur mucadi ah weeyaan cudur weliba mutacaasi oon dawo waagii hore loo haynino eh, gudbayuu ahaayo ruuxa kale ruuxa uu ku daaranayo marka cudurkaa la isku daaranaya khatarta ahee muxuu ahaa dawana aan lahayn judaam isnaa in laga fasakda ayaa bannaan walbarasi baras baraskana sida ayuu ahaayo cudur mutacadi weeyaan isla markaana aan dawo lahayn deda kale xataa maciisa uusan tamatuc suuroobaynin waradqi cubnaan radqiga waxa weeyaan maxaluljimaaci ayaa xihanba khalaas meeshii jimaaca lagu samayn lahaa ayaa gabadhii xihan oo khalaas maba maba lahaba iwalqarani gees yacni qaranku waxa weeye meeshii jimaaca ayaa waxaa ka soo baxay wax lafoo kale ah waxbaa ka soo taagan jimaac maba suuroobayo qaranku waxaasaa loo jeedaa shanta arimood ayaa looga fasaqanayaa ninku gabadhu wayuraddu waa la celini arajulu ninkana bihamsati cuyuubin shan ceeb ayaa isna looga fasaqanaya oo gabadhu ay kaga fasaqan karta biljuruuni waali sida gabadhii oo kale ninka hadduu waasho waa ka fasaqani waljudaami baras waljudaami waxaan u jeedaa judaam iyo walbarasi baras iyo waljabbi go'naan ninkii waaba go yahay waxba male <laughs> macaaba isla joogayaahe iyo walcunnata cininnimo cinin waxa weeyaan dee ma go'na ninkii laakiin shahwaba male khalaas intishaarba ma jiro waaba baahbaahsan yahay waiiruka saakinun ka sukuuni xirxi walam yajuuz iltiqaau saakito ah ku gabayda mogta iirka dakarkaa la yidhahdaa saakinu waa xasilloo yahay kulaha ka sukuuni xirxi xirxigana budciga waay ah. walam yajuuz iltiqaau saakinayn laba sukuun inay kulmaana carabiyadaba kuwa banaana laba xarafoo reeban ma laysu keeni karo marka anig adig labadaba saakinaan nahay ina kala kaxee wayuraadu rajulu ninkii waa la celinayaa bihamsati cuyuubin biljunuuni waalni iyo waljudaami baras iyo walbarasi waljudaami judaami iyo walbarasi iyo judaamka iyo baraska meeshooda waxaa gelayaa cudurada aan dawada lahayn islamarkaana la isqaadsiin karo ya gelaya sida aidiska iyo waxa lamidkaa waljabbi iyo go'naanta ninkii waa go'an yahay iyo walcunnati cininimada faslun wayustaxabu waxaa la sunnaynayaa tasmiyat lmahri meherka in la magacaabo fi nikaaxi nikaaxa dhexdii lagu magacaabo gabadha marka la guurinayo mufawada wax la yidhaahdaa bannaan inaan meherba la sheegin oo gabadhii nikaaxun lagu dhajiyo meherkeedana aan la sheegin la yidhahdo niyaho gabadhii hebla ahaydaan kugu nikaaxay khalaas asna uu yidhahdo waa aqbalay maxaa uu meher noqonayaa hadhow gabdhaha lamid ninkaa inuu taabto inuusan taabanin u kala qaad horta taabanin hadduu furo wax meheroy leedahay male xoogaa mutaca siinaya meher male hadduuse taabto gabdhaha lamidka ah meherkooda kale ayay leedahay gabdhaha iyada lamidkaa ah waxyaabaha lagu meheriyo meherumithilaa la yidhahda kaasay leedahay laakiin gabadhu in mufawado laga dhigo waxaa ka fiican tasmiya meherka in la magacaabo oo marka la nikaaxayaba meher inta lagu heshiyo meherkii in la magacaabo kaasaa fiican wayustaxabu waxaa la sunaynayaa tasmiyat lmahri meherka in la magacaabo fi nikaaxi nikaaxa dhexdii lagu magacaabo sulbu nikaax in lagu magacaabo fain lam yusama haddii aan la magacaabin saxa alcaqdu caqdigii waa ansaxaya wawajaba waxaana waajibiyay almahru meherkii ayaa waajibay bialaaati ashyaa saddex arrimood mid uun haddii la helo mehrumila waajibi saddexda arrimood waxa weeyaan labadooda mid hadduu dhinto iyagoon istaabanin geeri haddii ay timaado oo labadooda mid uu dhinto meherkii oo dhammaystirana waajibi hadduu ninku magacaabuu yidhaahdo war meher intaasaan kaaga dhigay gabar yahay oo wax uu u sheego khalaas intaasaa waajibi oo isla ogolaadaan hadduu u galmoodana mehru mil ayaa waajibi saddexdaa arrimood ayaa waajibinaya fain lam yusama haddii aan la magacaabin sacal caqdu caqdigii waa asaxaya wawajaba waxaa waajibiya almahru meherkii ayaa waajibi bialaaati ashyaa saddex arrimood ayuu ku waajibi an yafrudahu zawju zawjka waa inuu ku qadaraa calaa nafsihi naftiisa waa inuu ku qadaraa waa inuu yidhahdaa intaasaan ku siin aw yafridahu lxaakimu ama xaakimka u qadaraa taa waa mid ow yadkhula ama u galmoodo bihaa gabadhii inuu u galmoodo oo fa markaa waxaa waajibay mahrulmili mahrulmilka ayaa waajibi haddii labadooda mid uu dhintana waa lamid dhimasho haddii ay timaado waa meheru dhacaya labada waxaa lamid a ah, gabadha waa la nikaaxay meherkeediina waa la magacaabay waa la sheegay kun doollar ayaan kugu nikaaxa layii adigoon taabanin haddaad furto shan boqoloo doollara yeelani nisba yeelani haddaad kala dhimataan adoon taabanin aad adigii dhimatay ama iidaa dhimatay meherkii oo dhammaystiran bay leedahay shilin ka dhici maayo meherkii oo dhammaystir sida geeri haddii ay timaado khalaas waayo meherka waxba ka dhici maayo meherkii oo dhammaystiranna waajibaya walaysa ma aha liaqali sadaaqi meher meesha ugu yar walaa liakarihi meesha ugu badan xadun xad ma meherka gabadha lagu meherinaya maxaa ugu yar maxaana ugu badan sida raajixa aqalu mutawamali wax maan laga dhigto inta ugu yar meher waa ku asaxaya wax uun maan laga dhigto inta ugu yar meher waa ku asaxaya badidiisana xad malaho intii la doonaa la gaarsiin karaa wa aataytum ixdaahuna qinaaran buu rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala imaamu abi xaniifa wuxuu leeyahay meher waxaa ugu yar rubcu dinaar rubcu dinaar lagama yarayn karo leeyahay oo xagee keenta rubcu dinaar lagama yarayn karo meherku soo budci laguma banaysanhayo haa tuugga gacantiisa maxaa lagu gooyaa lagu banaystaa rubcu dinaar heeka waa xibin la banaysanayo kaana waa xibin la banaysanayo marna xibin la banaysanaya haddii ay labadaba wada yihiin hee aqalu e, nisaabi sariqa tuugnimada gacanta inta loo gooyo inta ugu yar lagama yarayn karo meher buu leeyahay imaamu abi xaniifa raxmat ullaahi calayh laakiin qowlkiisa daciif weeyaane wixii la doonaa lagu meherin karaa e, ha yaraado hadduu doono walaysa ma aha liaqali sadaaqi meher meesha ugu yar walaa liaktarihi badiidii xadun xad uma sugna wayajuusu waxaa bannaan an yatazawaja inuu guursado gabadhii an yatazawaja inuu guursado haa gabadhii inuu guursado calaa manfacatin macluumatin manfaca la yaqaana inuu ku guursado waa bannaan tahay yacnii xoolaha sideedaba maalka wuxuu u qaybsamaa laba qayb isbilowga horeba baab beec markaan soo bilaabayn annagii soo sheegay maalka wuxuu u qaybsamaa daata iyo manfaca shay muuqdoo la arkayo iyo shay manfaco ah manfacada gurigan in la galo dhaxanta laga dugsado tuuga laga dugsado la dhex seexdo manfaco waayo manfacadaas waa maal gurigiina waa goonidii manfacada keli in la iibiyaa bannaa oo ruuxan markaad guriga ka ijaari waxaad ka iibin hayse muxuu yahay manfacaad ka iibin hayse daata kama iibeen guriga darbigiisa adaa iska leh waxa aad ka iibin haysa waa manfacada oo keli ah haddaba manfacadaas maadaama maal ay tahay wax kasta oo maal ee meher in laga dhigo waa bannaan yahay marka manfaco in gabadhii lagu guursado waa bannaanta oo aad tidhaahdo gurigaa ma arkaysaa ha araa iskale ijaar muxuu ahaa reerkiina hadday iidoo ogoshahay ha ku jiraan hal bil iyo wax saas ama maaha gaarigaygan kaxayse alaabtaa ku qaada meel hebel ku geysa gaarigan muxuu ahaa dhowr maalood maalmood ku shaqayso waa bannaan tahay manfaca in lagu muxuu ahaa waxaa kaloo bannaan tacliimu lqur'aan qur'aanka beridiisa in lagu nikaaxa lafteeda waa bannaan tahay oo la yidhaahdo qur-aanka intaasaan ku barayaaye intaasaan meherkaaga dhigi taana waa la ogolyahay hee musxafka ka warran kitaabka musxafkan muxuu ahaa ku siinaya kaas dee maal horta waa yahay haddii la eeg waa la iibiyaaye sadaqa lo <laughs> inta badan laguma helo oo maal waa yahay marka inuu ku asaxo waa laga yaabaa laakiin waa wax yar kitaab qur ma yara sidiisa laakiin iib ahaan marka la yidhaahdo waa shay mutawafir ah oo meel walba laga helayo gabadhana wax badan waxaa laga yaaba inayan ku helin lacag badan wayajuusu waxaa bannaan an yatazawajaha gabadhii inuu guursado calaa manfacatin manfaca inuu ku guursado macluumatin la yaqaan wayasqutu wuu dhacayaa bialaaqi wayasqutu waxaa ku dhacayaa bialaaqi alaaq waxaa ku dhici qabla dukhuuli biha intaan loo galmoonin gabadhii nisfulmahri maherka niskiisaa ku dhici yacnii gabadhii waa la nikaaxay meherkiina waa la magacaabay oo waa la sheegay isla markaa intuusan u galmoonin ayuu furay meherkii niskiisaa dhici kun dolar haddii lagu nikaaxay shan boqoloo dolar ayay yeelanaysaana way dhici sidaa ayuu ujeedaa wayasqudu waxaa ku dhacayaa bialaaqi alaaq waxaa ku dhici qabla duhuuli biha gabadha inta aan loo galmoonin nisulmehri meherka niskii ayaa ku dhici laakiin gaba meherku waa inuu musamo ahaayo mid la magacaabay waa inuu ahaa hadday mufawado ahayd anagii soo sheegnay yeelan mayso inta yaraan ku daro faslun wlwalimatu cala alcursi mustaxabatun walijaabatu ilayha waajibatun ila min cudrin halkana wuxuu ka hadlaya gabadha marka la guursanayo in dee aroos la sameeyo weliimo la sameeyo wax uun la qalo oo neef arina allah ka dhigay wax inta la qalo la isugu yimaado aroos meesha uu ka muuqdo arrin wanaagsan oo sunna ah weeyaan oo fiican haddii laguu yeedho oo lagu yidhaahdo dee aroos baan qabaaya ii imow waajib bay kugu noqon inaad tagto haddase wax cudurdaari uusan jirin cudurdaar waxaa noqon karaya meeshaas waxaa lagu samayn rabaa waxyaaba caasinimo ah rag iyo dumar ayaa isdhexgeli rabaayo wada ciyaari rabaayo dhaanis ayaa laga tuman rabaa qoobka ciyaar adigana kama celin karti ah, ah, ha isku tegin war arooskaadan mar rabe socodha niyo adi nin xunaa tahay waxaa lamida ah dee adigu safar baabad ahayd oo tikidkaa ku go-an oo diyaaraddii baad raaci lahayd caawaad bixi lahayd berri iyo baa uu ku yiri war niyo nin maku imaan karo safar waa baxaya yacni shay cudurdaar maqbuul ah mooyee inaad tagtood yeeshaa waajib bay kugu noqona haddii lagu yeero wlwaliimatu waliimo cala alcursi aroos dartii waliimo loo sameeyaa mustaxabatun mid la sunneeyo wanaagsan weeye walijaabatu in la yeelo ilayha yeeritaanka lagugu yeeray inaad yeeshaana waajibatun waajib weeye ilaa licudrin cudurdaar dartii ilaa min cudrin cudurdaar dartii inaad uga hadho mooye wallahu aclam